su-aasha kale waxay ku saabsan tahay inanka yidhi waman yatawallahum minkum fainahu minhum fainahu minhum marka la yidhi yahuud iyo nasaara labada qoleba miyuu ka mid yahay mise qolo ahaan buu ka mid yahay waxaa laga tilmaamayaa ka mid ahaanshaha saynu soo sheegnay mar kufriga xagga diinka ayuu uga mid yahay diinkana waxaa looga jeedaa yacni inuu gaaloobaa laga tilmaamaya looma jeedo yuhuudi buu noqday qaadashada diinta yahuuddu waa shay aakhar ama kiristaan buu noqday muraadku ma aha laakiin waxaa laga tilmaamayaa maxaa ka dhexeeya yuhuud iyo nasaara iyo gaalada kaleba kufribaa ka dhexeeya marka waa gaaloobaa laga tilmaamayaa marka noocii gaalnimada uu la yimaado marka kalena waxaa laga tilmaamayaa ciqaabta ay mutaysanayaan wax ka midu mutaysanayaan marna madamati waalcuquuba ayuu uga mid yahay ayaa laga tilmaamaya marna waxaa laga tilmaamaya xagga diinku uga mid yahay diinka markuu uga mid yahay looma jeedo yuhuudi buu yahay ama nasraani buu yahay oo yuhuudi iyo nasaaradu yeelanayaan waxaa laga tilmaamaya waa murtada waa gaaloobay diintu ka baxaa laga tilmaamaya laakiin axkaamta yuhuudda iyo nasaarada yeelan maayo ya yani marka laakiin waxaa laga tilmaamayaa macnaha guud oo ku saabsan inuu markaa dee alkufru kulluhu millatun waaxida culamada qaarkood waa tay yidhaahdaan culammada xataa aan odhan saasna ee diimo kala duwan ictibaariyey laftoodana dee in kufrigu ka wada dhexeeyo waaqirayaan oo gaaladu markaa dhammaan ama yuhuud iyo nasaare ha noqdaan ama mushrikiin ha noqdaan ama khayrkood ha noqdaan kufriga alqasim lmushtaraka ah oo waxaa guud ay wadaagaan alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed w salama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna wاkfir lana waliwaalidina walilmu'miniina wlmu'minaat allahuma aamiin waxaynu joognay aayaadkan suurat lmaa'ida aayadda afar iyo konton iyo aayadaha ka dambeeya ayaynu joognay macnaha guud haddaynu wax ka tilmaanno ilaahay wuxuu ugu yeedhay mu'miniinta magaca iimaanka waxaanu u tilmaamay ciddii diinka ka noqotaa oo gaalowdaa inaan diintu waxba u noqonayn ee ilaahay dad kale oo beddelkooda keenaayo dadkaasoo sifaadkan leh allahna jecel yahay iyaguna allah jecel mu'miniinta u debecsan oo u naxariisanaya oo u tawaaducaya o isu dhulligaya gaalada ku adadag ilaahay waddadiisana u jihaadaya cidnaba aan markaa diinka ilaahay yacni marka aan uga tegayn canaan mid canaanta ama marka aan u khilaafayn oo canaan mid canaanto aan ka baqayn ee waxa allah ay ku raalli gelinayaan ku dadaalaya kuwaasuu ilaahay keeni doonaa culamada qaarkood waxayaan kuwaa waxaa loo jeedaa yacni markaa sida mufasirkuba sheegaayo waa yacni markaa abu muusa alashcari qoladooda yacni waa la yidhi xadiis ku soo aroorayna waa jiraa inkastoo sanadkiisa maqaal ku jiro laakiin mutasaahiliinta qaarkooda ayaa kollay u quweeyey waxaa kaloo jira aqwaal kale ka duwan oo odhanaya abubakar iyo baa loo jeedaa yacni ciddii markaa ahlu riddaha la dagaalantay ee saxaabada nebiga sala allahu calayhi wasalam ka mid ahay waxaa kaloo layidhi yidhi faris iyo ruum calaa kulli xaal qolo gaaro gaarnimadeeda looga jeedo ay ku gaar tahay ma jirto waa caam ama kuwa ha noqdaan ama khayrkood ha noqdaan ee dad kalea ah beddelkooda la keeni doonaa wain tatawallow yastabdil qowman hayrakum uma laa yakunuu amhaalakum haddaad diinka ka jeesataan oo ka tagtaan ilaahay wuxuu idinku doorsanayaa idinku beddelanayaa dadaan idinka ahayn oo dad kale ayuu keenayaa dabeedna markaa qaar idinla mida noqon maayaane qaar idinka wanaagsan bay noqonayaan oo diinka diinka ku sugan diinka ku camal falaya ictiqaadan wa camalan diinka u gargaaraya o u nusraynaya kuwaasuu keenaya cid kastooo diinta ka noqotana diintu waxba u noqon mayso yacni dadku iyagaa diinta wax ku qaba oo iyagaa ka faa'iidaya iyagaa markaa waxa weeye u baahan inay diinka haystaan oo ku camal falaan oo ku dhaqmaan oo u gargaaraan oo u nusreeyaan iyaga ayaa u baahan ilaahay xaajo uma qabo cidna ilaahay uma baahna wa ghaniyun cani alcaalamiin cid kastoo gaalowdana ilaahay beddelkooda ayuu keenayaa ciday doonaanba ha noqdaan ama cajam ha noqdaan ama carab ha noqdaan ama yacni carabtaasi ha noqdaan cadnaaniyiin ha noqdaan ama waxa weeye qaxtaaniyiin ha noqdaan ama cajam ha noqdaan faris iyo ruum ha noqdaan afaariqa ha noqdaan khayrkood ha noqdaan marka waa caam cid kasta oo diinka ka noqota yacni markaa dad kale ayaa beddelkooda ilaahay keenayaa yastabdil qowman hayrakum uma laa yakunuu amhaalakum marka sifaadkaa wan wanaagsanna markaa waa ku sugnaanaya waxaa laga qaadanaya aayadda inay dhici karto qofku inuu ridoobo oo diinka ka noqdo yacni diinku shay laasimoo dhalashada la mida ma aha dadka qaarkood waxay moodayaan diintu inay dhalasho tahay oo yacni hadduu markaysagaa mar islaamnimo ku dhashay weligii inuu muslim iska ahaanayo aanu gaaloobi karinba dad baa sidaa moodaya ya qaar baa lagu yidhi marka waxa wayaan waar ma baa tahay mise muslim markaasu sow aniga dee soomaaliga ah ama sow aniga madow oo dadka madooba ah, markaa inay qaarkood gaalo yihiin miyaanu ogeyn ta kale qofku markaa inuu gaaloobi karo milladda ka bixi karo oo diintu ictiqaad iyo camal ay tahay oo kelmaduu yidhaahdo milladda kaga bixi karo miyaanu ogeyn oo ku gaaloobi karo ya yacni culammada fuqahadu markay ka warramayaan waxay ka hadlaan yacnii qofku marka hadduu gaaloobo weysadu way ka jabaysaa sidaas aawadeed waa inuu dib u weysaystaa markuu markaa toobad keenee soo islaamo waxaa dhici karta weyse qaadashada iyo salaadda dhexdooda inuu gaaloobo milladda ka baxaa dhici karta inta weyse qaadashada iyo salaadda udhaxaysa baaba dhici karta inuu milladda ka baxo gaaloobo kelmaduu yidhiu ku gaaloobi karaa milladda kaga bixi karaa yaa marka kuwii nabiga calayhi salaatu wasalaam dagaalkii jihaadka ahaa iyo tabuuk u raacay oo duulaanka ka qayb galay dabeedna hadallada istiizaag iyo dheeldheelkaa ku hadlay oo weliba dhabnimo aynay uga jeedina ay markaa ka ahayd kaftan iyo cayaayar ay ka ahayd ilaahay wuxuu ku xukumay inay gaaloobeen hadda ma aragta qul abillaahi wa aayaatii wa rasuulii kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum yaa markay yidhahaan dhab nagama ahayna cayaayir iyo kaftan bay naga ahayd oo waddadaanu ku yaryaraynaynay laguma beenin warka ku saabsan dhab nagama ahayna cayaayir iyo kaftan bay naga ahayd laguma beenin ee iyada lafteedii baa loo raacay oo loo sallimay markaasaa la yidhi waxba idinka badbaadin mayso yaa hadday cayaayir iyo dheeldheel idinka ahayd qul abillaahi wa aayaatii wa rasuulii kuntum tastahzi'uun ma allah iyo rasuulkiisa iyo aayadihiisa ayaa ku dheeldheelayseen laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum waa gaalowdeen iimaankiinni dabadeed baa gaalowdeenee waxba ha cudur daaranina la yidhi ilaahay xakama calayhim bilkufr gaalnimo ku xukma istiizaag iyo dheelleelka ay la yimaadeen baana gaalnimada loogu xukumay baa gaalnimada loogu xukumay halkaa waxaa laga qaadanayaa inuu qofku aqoonsado waxa lagu gaaloobaayo si uga taxadiro isaga ilaaliyo ya caraftu shara laa lishari walaakin litawaqiihim waman laa yacrif ishara min annaasi yaqac fiihi sharkaan bartay buu ihi sharnimo uma baran si aan isaga ilaaliyaan u barto ruuxaan sharka baran oo dadka ka midina waa ku dhacayaa sharkii isagaan garanayn inuu shar yahay ya nebigu muxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina arajula layatakallamu bilkalimati laa yulqi laha baala ninku wuxuu ku hadlaa wakhtiyada qaarkood kelmad aan waxba u aaba yeelinoo dan weyn aanu ka lahayn shiddo weyn aan la lahayn ya wa innahu layahwi biha fi nnaari sabciina khariifa dabeedna naarta gunteeday ku ridaysaa masaafo yacni markaa haadaanta naarta oo masaafo toddobaatan sano loo socdo ama toddobaatan dayrood bay naarta ku hoobinaysaa naarta gunteeda ku hoobinaysa marka kelmaduu yidhi ayuu naarta gunteeda ku gelayaa oo naarta loogu tuuraya marka si uu qofku uga taxadiro waa inuu aqoonsadaa waxa gaalnimada ah uu isaga ilaaliyo waayo qofka gaalnimada garanayn oo waxa lagu gaalooba aan aqoon dee waxaa dhici kartaa isagoo aan is ogayn inuu gaaloobaa dhici kartaa una isu qabo weli milladii iyo diintii inuu haysto uu isu qabo xaqiiqaduna ay tahay inuu gaaloobay oo markaysaga milladii ka baxay marka waxa weeye waa in la aqoonsadaa oo la gartaa waxa lagu gaaloobay kutubta fiqiga waxaa ku yaalla baab la yidhaahdo baabu xukmi lmurtad ama baabu ridda qaarba ay wax baabaystaan diinka noqodka baabkeeda ama yacnii ruuxa markaa diinka ka noqday oo ka ridoobay oo diinkii dib uga laabtay xukunkiis waxay kaga warramaan culammadu halkaas ashyaa badan oo lagu gaaloobaayo oo odhaahyo iyo ficillo iyo ictiqaadaad iyo shaki mid walba leh hadda maaragta yacni waxaa lagu gaaloobaa waxay ka dhici kartaa yacni afkay ka dhici kartaa hadal afka laga yidhi laakiin biqasdin wamacrifa lagu yidhi garasho la garanaayey inuu xaaraan yahaanu bannaanayn la garanayo sharti maaha inuu garanaayey inuu markaa gaalnimo yahay ee hadduu moodaayo inuu xaaraan yahay arrinkaasina arrin qaciya uu yahay inay gaalnimo tahay kama badbaadinayso ma garanayn inay gaalnimo tahay ma garanayn waxba u tari mayso marka biqasdin wa macrifa wayna inuu uqasdo qasdo khata aynay uga dhicin sabqu lisaan iyo khata waa inay ahayn khata iyo sabqu lisaanka ummadda looma qabto in allaha wadaca an ummati alkhata'a waannisyaana wama stukrihuu calayhi wa fi lafdi alaakhar rufica an ummati alkhata'u waannisyaanu wama stukrihuu calayhi ummaddayda waxaa laga kor yeelay in loo qabto khata'a yacni kama ama halmaanka iyo ilowshiiyaha iyo waxa lagu dirqiyey in loo qabto bimacnaa lagu ciqaabo ayaa ummaddayda laga kor yeelay taasaa laga yeelay lafdiga kale ka xoogga badani waxa weeye in allaha wadaca an ummati alkhata'a waannisyaana wama stukrihu calayhi ilahay ummaddayda wuxuu ka dhigay bimacnaa ka dhaafay khata'a iyo nisyaanka waxaa loo jeedaa yacnii ciqaabta lagu ciqaabayo oo inta lagu dembi xukmiyo lagu ciqaabayo ayaa laga dhaafay baa loo jeedaa taas ayaa laga tilmaamaya yacnii aayaadkuba waa ishaarayaan rabbanaa laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'na xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey markay mu'miniintu sidaa ku ducaysteen nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu allah yidhi qaala allahu qad facaltu ilaahay wuxuu yidhi waa yeelay oo khata'a iyo nisyaanka idinku ciqaabi maayo yacnii halmaanka iyo ilowshiyaha idinkuma ciqaaba laakiin waxaa la ilaaway hadday waajib tahay waa in dib lagala yimaadaa oo istidraaka lagu sameeyaa yacni markaa oo lala yimaadaa markaa weeye marka hadal markaa lagu hadlay oo biqasdin wa macrifa loo yidhi laakiin ictiqaadan aan loo odhanoo laba caqiidaysnayn oo lala rumaysnayn aan la caqiidaysnayn oo la rumaysnayn baa lagu gaaloobi karaa waayo ictiqaadka qalbigu shardi uma aha kufriga waxaa lagu gaaloobayo ya kuwii istihzaaga la yimi ay ictiqaadsanaayeen kufriga may ictiqaadsanayn dhabna kama ahayn manay caqiidaysnayn laakiin way u qasdeen waayo ruuxa markaa dheeldheel hadal u odhanayaa biqasdin buu ka odhanayaa marka qasadka iyo dhabnimadu waa kala duwan tahay macrifada iyo ictiqaadkuna waa kala duwan yihiin ya macrifadana waxaynu leenahay waxaa sharti ah in la garanaayo inuu xaaraan yahay baa sharti ah walow yaanu garanba inuu markaa gaalnimo yahay hadduu markaa cayda ilaahay iyo rasuulkiisa la caayayo ama diinka islaamka la caayayo ama malaa'igta la caayaayo yacni markaa u yidhaahdo ma garanayn inay gaalnimo tahay yacni ma garanayn waxa u tari mayso waxay u taraysaa ma jirto in marka waxa weeye intaaba la ixtiraamaa inay waajib tahay in la caayana aynay bannaanayn cid waliba waa garanaysa cid waliba waa garanaysaa marka waxa weeye yacni marka kuwan hadda marka istihzaaga la yimi ee aayadda aynu sheegnay dee may garanayen waxaan inay gaalnimo tahay laakiin inay xaaraan tahay way garanayeen waxay yidhahdeen hadal ay garanayeen annahu muxaram walam yadunnuhu kufran sida shaykhulislaam ibnu taymiyaba tilmaamay umay malaynayn inuu gaalnimo yahay haddana waxba kama badbaadin ya waxay ka baajisay yacni markaa ma jirto waxba kama baajin yani marka qasadka la sheegayo waxaa loo jeedaa laba qasdi marar badan baynu sheegnay masaladan waxaa jira qasdun lilmukafir iyo qasdun lian yakfura bihi mid waa la shartiyaa midna lama shartiyo qasdun lilmukafir waxaa lagu gaaloobaayo inuu ruuxu u qasday shaygan mukafirka ah ee wax gaalaysiinaya inaanu khata u dhicin ee uu ahaa shay uu doonayay inuu sameeyo ama yidhaahdo taasi waa shardi wa qasdun lilmukafir hadalka kufrigaa inuu ku dhawaaqo waa u qasday laakiin gaalow isma lahayn marka waa ku gaaloobaya qasdun lian yakfura bihi inuu u qasdo inuu gaaloobo muraadkiisu inuu ahaa taasi shardi ma aha dadka badankooduna uma qasdaan oo marka horeba markaa ma doonaan inay markaa gaaloobayaan waxa doonayaa waa yar yihiin ee dadka gaaloobaya qaar markaa aada gaalowdid wada doonaya ma aha ee bacdi ka mid midunbaa doonaya shartina ma aha inuu qofku doonayey inuu gaaloobo ee mukafirka lagu gaaloobayo in loo qastuun baa shardi ah calaa kulli xaal waxaa lagu gaaloobaa waxay noqotaa oraah bay noqotaa waxay noqotaa ictiqaad bay noqotaa la caqiideeyo oo aan lagu hadlin lana samayn waxay noqotaa yacni ficil la sameeyo ayay noqotaa qur-aanka haddii ogaan loogu tuuro yacni najaasada iyo qurunka loogu tuuro ama ogaan la ysugu taago iyadoo la garanayo qur-aanka inuu yahay waa gaalnimo waa gaalnimo inuu xalaashadaa shardi ma aha yacni markaa imaatinka ficilkaa la sameeyo keliya gaalnimo noqonaayo walow haba ictiqaadsanaado markaa Eh, qur-aanka in la ihaaneeyaa inayna bannaanayn waxay ka badbaadinaysaa ma jirto shaki keliyaoo ku dhaca oo uu ka shakiyo yacnii iimaankii markaa la ictiqaadinayay buu ka shakiyey qiyaamada in dadka la soo saaraayo ama jannada iyo naartu inay jirtuu ka shakiyey ama malaa'igtu inay jiraan buu ka shakiyey ama rasuulka xaqnimadiisuu ka shakiyey wahalumajara waxay noqonaysaa gaalnimo milada marka ayuu kaga baxaya allah waxau yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow man yartadid minkum can diinih man yartadid ku kastoo ka noqda man yartadda ku kastoo ka noqda bilfaki waalidgaami yartadid iyo yartadda waa laba qiraa'o oo sabci ah mufasirkuna wuxuu kuugu tilmaamay bilfaki waalidgaami wuxuu ku ishaarayaa labada qiraa'o bilfaki waa maxay waa in la kala fakiyo bimacnaa la kala saaro labada daal oo deed ficilka la jasmiyo jasmada la muujiyo mar walba waa majzuume mar walba waa majzuume jasmadu ay daahirto yartadid yacni waxa weeye waa fakigii weey labadii daale isku jiray ee labanlaabnaa ee isku shadnaa baa la kala bixinayaa marka la kala bixiyo yacni wuxuu noqonayaa ficilka jasmadiisii qarsoontay way daahiraysaa waa muuqanaysa maanta waa shardiyo ficilkuna waxa weye waa ficlu shardi waa majzuum laakiin marka la idqaamo waxay u qarsoontay idqaamka daraaddii bay u qarsoontay jasmigu yacni u qarsoontay waa yahay yartadid bilfaki iyo walidqaami idqaamkuna waa in laysku shido idqaam iyo iddiqaamba waa la yidhaahdaa oo labada mid walba waa laga cabira marka idqaamkuna waa in laysku shido marka qiraa'ada yartadda waa idqaamkii qiraa'ada kale ee yartadidna waa fakigii wey macnuhuna waa isku mid man yartadda ku kastoo ka noqda ka laabta yarjic ka laabta minkum xaaluu idinka idinka mid yahay can diinihi diinkiisii ka noqdoo ka laabta ila alkufri gaalnimada u laabta u noqda ikhbaarun bimaa calima allahu tacaala wuquucah waa ka waran laga warramaayo huwa ikhbaarun baa macnuhu dhacaya ikhbaarun waa ka waran laga warramaayo bimaa ay biladii kii calima allahu ilaahay u ogaaday tacaala allah isagaa korreeye waa jumla muctarida oo lilmadxi loo keenay ammaan loo keenay tacaala waa muctarida waa jumlo muctarida ammaan baana loo keenay allah lagu ammaanayo wuquucahu dhicitaankiisa uu ogaa ka warranuu ilaahay ka warramayo wy wuquucahu wuquuca waa caliimo markaa mafcuulkeedi wey wuxuu ilaahay ogaa dhicitaankeeda ka warranla uu ka warramayo weeyo inay dadridoobi doonaan oo diinka ka noqon doonaan ayuu allah ogaa tiibaa dabeed markaa uu sii sheegay yacni marka aayaddan ku sheegay waqad irtadda jamaacatun xaqiiqe e waa ridoobeen oo diinkiibay dib uga noqdeen oo dib uga laabteen koox bacda mowti nabiyi sala allahu alayh wasalam markii nebigu geeriyooday dabadeed ayay koox muslimiintii ka midii diintii dib uga noqdeen oo uga gaaloobeen wakhtigii nebigu noolaaba calayhi asalaatu wasalaam dadka qaarkood waa ridoobeen laakiin waa yaraayeen afraadda ridowday waxaa ka mid ahaa ibnu khatal baa ka mid ahaa waana ridoobay yacni riddadii baana lagu dilay waxaa ka mid ahaa kooxdii yacni islaamtay ee madiino timi ee dabeedna madiine ku xanuunsatay ee nebigu calayhi salaatu wasalaam uu u tilmaamay inay geela zakada u tagaan oo caanihiisa iyo kaadidiisa ay isku darsadaan geelaas geela caanihiisa iyo geela kaadidiisa ay isku yaro darsadaanoo deedna ay cabbaan dabeedna markaas sidii bay sameeyeen deedna waa caafimaadeen halkiibay deedna gaaloobeen ninkii geela la joogayna dileen geeliina dhaceen oo qaadeen qayladhaantii markii madiine timi nebigu calayhi salaatu wasalaam ciidan buu ka daba diray waa la gaadho waa la soo qaqabtay dabeedna marka ciqaabu nebigu cid ciqaabo ciqaabtii ugu darnayd ayuu ciqaabay yacnii in gacmahooda iyo addimadooda talantaali loo gooyo indhahooda markaysa marka waxaa laga rido oo yacni markaa e, bir kulol lagu dhaweeyo yacni iyagoo markaa markii talantaali loo gooyeyna in marka waxaa bacadka la dhigo oo aan markaa dhiiggii loo xidhin dabeedna halkii marka waxa weeye haraadka ay markaa yidhahdaan nawarabiya oo biyihii la siin waayey dabeedna halkii ay ku wada dhinteen waa qolo ridowday wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ahaa musaylimat alkadaab ya yacni markaa ayaa ka mid ahaa oo isaguna waa ridoobay markii hore waa islaamay deedna waa ridoobay rasuulnimuu sheegtay yacni wakhtigii abubakar baa la dili doonaa isagana la dili doonaa qaar kale afraad kale waa ridoobeen qaar ridooboo ka soo noqdayna waa jireen wakhtigii yacni markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam intay ridoobeen haddana dib uga soo laabtay waxaa ka mid ahaa ibnu abi sarxi baa ka mid ahaa yacni cabdullaahi ibnu sacd ibnu abi sarxi ayaa ka mid ahaa oo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam meel alla meeshaa ku aragtaan dila uu ku yidhi waa kii cusmaan soo kaxeeyey fatxu maka horeynu uga warranay qisadiisa calaa kulli xaal wakhtigii nebiga afraad gaalowday waa jirtaa yacni dadka qaarkood inay ridoobeen oo diinkii ka noqdeen waa dhacday laakiin way yaraayeenoo qalaa'il bay ahaayeen nawaadir bay ahaayeen naadir bay ahaayen ha yeeshee markii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu geeriyooday yacni dad fara badan oo qabaa'il ah ayaa diinkii ka noqday oo ka gaaloobay oo qaarkood cibaadatul awsaankii ku laabteen qaarkoodna ay iska raaceen musaylimat alkadaab oo ay marka waxa weye yidhaahdeen dee kan baa noo rasuula marka waa kii abubakar uu la dagaalamay iyo saxaabadu ay la dagaalameen dabaadna marka waxa waxaweye markii dambe wixii la dilay ee gaalnimada lagu dilay mooyaane iyagoo gaalnimada ku sugan wixii lagu dilay mooyaane intii kale waa ka soo noqdeen oo waa ka soo laabtay ya ciidamadii muslimiinta ee abubakar u diray yacni meel kastay joogaan waa kula dagaalameen ilaa imaaraadka ayay markaa gaadheen waa laba kun oo kilomitir bay socdeen laba kun oo kilomitir ayay socdeen qolyaha marka waxa zakada diiday ee lagula dagaalamayey yacni waxay ahaayeen qolyahan hadda markaysaga imaaraadka qaarkood degan yihiin yacni marka ee shuxuuxda la yidhaahdo ya ashuxuux maali oo kuwii bukhliga markaysaga iyagu zakada u manciyey ya yacni shaariqo meel ku dhow baa dagaalada qaarkood ka dhaceen shaariqo meel ku dhow ayay ka dhaceen marka dabeedna dadkii markii dambe waa ka soo laabteen yacni saas yada fa yaati illaahu wakhti dambe allah keenayaa badalahum beddelkooda biqowmin dad buu keenayaa qowmka asal ahaan waxaa la yidhahdaa ragga ayaa la yidhahdaa laakiin dumarkana tabacan waa loo soo geliyaa laa yasqar qowmun min qowmin casaa an yakunuu khayran minhum walaa nisaa'un min nisaa'in casaa an yakunna khayran minhun qowm iyo nisaa baa la isqaabilsiiyey laakiin marka qowmu nuux la leeyahay ama qowmu luut ya marka la dumarkiina tabacan bay usoo geliyen tabacan ay usoo geliyen ragga maxaa qowm loo yidhi bihim taquumu lumuur waa qaama yaquumuyo yani umuuruhu iyagay ku qumaano yani dee xaajadii rag weydaa waa ribanaysaa fa sawfa yaati illaahu wakhti dambaa ilaahay keeni doonaa badelahum bedelkooda biqowmin yani markaa dad buu keeni doonaa yuxibuhum allah jecel yahay wa yuxibbuunahu iyaguna allah jecel qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam nebigu wuxuu yidhi hum qowmu haada waa qowmka kan hadduu asaxo waxay noqonaysaa in laga tilmaamayo waa ka mid in laga tilmaamayo oo ishaaradu waxay u dhacaysaa xasri marka lagama qaadanaayo ee waxay noqonaysaa in laga tilmaamaayo low saxa in laga tilmaamaayo yacni qowmkiisu waa ka mid yacni marka kuwa beddelkooda la keenayo wa ashaara ilaa abi muusa wuxuu tilmaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam sida laga sheegaayo ilaa abi muusa abi muuse intii ka ahaatay alashcariy oo markaa yacni qabiilka ashcar la yidhaahdo yani waxaweye ka mid ahaa waxaanay ka mid ahaayeen min qabaa'il yaman qabaaisha yaman ayaa ashcariyiintu ka mid ahaaye abuu muusena waxaa la odhan jiray cabdullaahi ibnu qays baa la jiray magiciisa cabdullaahi ibnu qays ayaa la odhan jiray ha yeeshee wuxuu ku caanbaxay kunyada oo kunyadiisa ayaa caan ah kunyadiisa caan xadiis kale waxaa ku soo aroortay nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiis laga soo wariyey oo sanadkiisa kollay maqaal ku jiro culamada qaar ay soo yaro dhoweeyeen oo tilmaamaya yacnii ajidu nafasa rabbikum min qibali alyaman waxaan ka helayaa nafasa rabbikum sanadkiisa maqaal baa ku jira nafaska rabbigii waxaan ka helayaa min qibali lyaman xagga yaman ayaan ka helaya qolyaha mu'awiladu xadiiskaasoo kale waa cuskadaan oo waxay dhahaan kaaba soo awiili maysaan ya laakiin wax taawiili kuma sugnee hadduu asaxo waxaa looga jeedaa culammada qaar waa daciifiyeenbe laakiin hadduu asaxo waxaa looga jeedaa farajka ilaahay baa xaggaa ka imanayaa laga tilmaamaya annafas waxaa laga tilmaamayaa nafasa yunafisu tanfiisan wa nafasan tanfiisku waa maxay waa farajadka man nafasa can mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasna waa ismu masderkii nafasa nafasa ismu masderkeedi weeye masderkeeduna waa tanfiis weeye marka waxaa laga tilmaamayaa farajka ilaahay waxaan ka helayaa oo yacni uu ka imanayaa xagga yaman buu ka imanaya saas aawadeed baa shaykhulislaam ibnu taymiya wakhayruhu ay yidhaahdeen madadkii badnaaye markaysaga ciidamada ahaaye yacni markaa waxa weeye riddada iyo gaaladaba lagula dagaalamay wax badan baa xagga yeman ka yimi waa midda labaadee ansaarta laftooda ka soo jeeda yeman waayo saba bay ka mid yihiin saba ya markii waxa weeye yacni boqortooyadii dee saba ay burburtay fajacalnaahum axaadiisa wamazaqnaahum kula mumazzaq yacni waxaannu ka yeelnay sheekooyin qaar lagu sheekaysto oo sheekooyin u saaxiibaannu ka yeelnay ya wamazaqnaahum kula mumazzaq googoyn dhammaanteedna waa googoyno waa kala tuurnay dee fallidhbo meel buu ka dhacay qaar xaggaa isay qabteen oo qasaasinada kuwii noqday ee halkaa boqortooyada ka samaystay weeyi qaar xaggaa iyo falastiin bay qabteen qaar xaggan iyo madiinay qabteenoo waa ansaarta ibnaa kayla oo aws iyo khasraj ah qaar markay isaga waxay galeen xagga iyo afrika ayay galeen qaar mar beledo kaley qabteen marka way kala falliidheen qaarna meeshi bay ku hadheenoo yaman bay ku hadheen haddama aragta marka ansaarta asalkoodu waxay ka soo jeedaan yaman bay ka soo jeedaan sidaas aawadee markuu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam aliimaanu yamaanin waalfiqhu yamaanin waalxikmatu yamaaniya iimaanku waa mid yaman loo nisbeeyey fiqiguna waa mid yaman loo nisbeeyey xikmaduna waa mid yaman loo nisbeeyey ya xadiiska saxiixa markuu sidaa leeyahay nebigu calayhi asalaatu wasalaam alfaadda qaarkood labay sheegayaan laakiin saddexduba waa sugan yihin oo waa asixeen aliimaanu yamaanin waalfiqhu yamaanin waalxikmatu yamaaniya waalxikmatu yamaaniya saxiixay ku sugan yahay ama markaysagaa laba ka mid ku sugan yihiin ama dhammaantood saddexduba ku sugan yihiin markuu sidaa sheegaayo ansaartu waxay ka mid yihiin yacni yamanta la sheegaya ka mid yihiin ayay ka mid yihiin marka calaa kulli xaal lagama qaadanayo hum qowmu haada hadduu asaxo in iyaga ku gaar tahay waxaa laga tilmaamaya misaal baa laga tilmaamaya yihiin rawahu alxaakimu fii saxiixi xaakim baa ku soo wariyey saxiixiisa adilatin cala almu'miniina yacni markii hore waxaa lagu sifeeyey jumlo biqowmin qowmkaasoo yuxibuhum allah jecel yahay wa yuxibuunahu iyaguna allah jecel qowmkaasoo adilatin cala almu'miniina mu'miniinta u dhimirsan oo u debecsan oo u naxariisanaya oo u turhaya caatifiina cala almu'miniin cadfigu waa raxmadda iyo tudhaalaha yani muuminiintay u naxariisanayaan una tawaaducayaan oo isu dhulhigayaan acizatin cala alkaafiriin wa sifo afraad sifadii koowaad waa yuxibuhum sifadii labaad waa yuxibuunahu sifada saddexaad waa adilatin cala almu'miniin sifada afraad wa acizatin cala alkaafiriin ashidaa'a cala alkaafiriin gaaladana ku adadag waa sifada afraad acizatin yujaahiduuna fii sabiili illah waa sifada shanaad qowmkaasoo muddada ilaahay u jihaadaayo waxaa kuu bannaan labadan dambe inaad xaal ka dhigtaa waa ku bannaan tahay maadaama nakiradii la sifeeyeyoo takhsiis ay qaadatay oo takhsiis ay qaadatay yujaahiduuna inaad xaalaysaa iyo walaa yakhaafuuna lowmata laa'im kuu bannaan inaad namadkii sifaatka ku wadaana kuu bannaan ya namadkii sifaatka inaad ku wadaana kuu bannaan waayahay laakiin adilatin iyo acizati in la xaaleeyaa ma bannaano dee waa majruur xaalkuna waa mansuub qowmkaasoo yujaahiduuna jihaadaaya fii sabiili illaahi ilaahay waddadiisa u jihaadaaya walaa yakhaafuuna aan ka baqaynin lawmata laa'im mid canaanta canaantiina aan ka baqayn oo u aaba yeerin fiihi yacni diinka gudihiisa ku canaanta yacni markaa oo shay diinka ka mida uga tegi maayaan waa lagu canaanan doonaa ama waa lagu maagi doonaa iyo wax la mida cidna uga baqi maayo fiiha fii diin illaah ama fi illaah kamaa yakhaafu almunaafiquuna siday munaafiqiintu uga baqayaan lowma alkufaar canaanta gaalada siday uga baqayaan oo yacni markaa dabeed diinkii iska daynayaan si aan gaaladii u canaanan iyo wax la mida muuminiintaasi canaanta markaa cid canaanata ka baqi maayaan ya bimacnaa mukhaalafada sharciga la khilaafaayo walow mas'ala waaxidaba ha noqotee cid kuma raalli gelinayaan ya man irtamasa rida allaahi bisakhati innaas radia allaahu canhu wa ardaa canhu annaas waxaa ku soo arooray asarkii caaisha kii markaa marfuucnimona waaba loo soo wariyey raallihaanshaha ilaahay qofkii ku doona cadhada dadka waxay dadku ka cadhoonayaan allah inuu ku geliyo daraaddeed ula imanayo radia allaahu canhu allah waa ka raalli noqdaa wa arda canhu nnaasa dadkana qaar ka raalliyuu ka yeelaa waman iltamasa rida nnaasi bisakhati illaah sakhita allaahu calayhi wa askhata calayhi nnaas dadka raalli ahaanshahooda kii ku raadiya wax allah ka cadhoonayo sakhita allaahu calayhi wa askhata calayhi nnaas allahna waa u cadhoodaa dadkana wuxuu ka yeelaa qaar u cadhaysan oo raalli ahaanshuhu doonayo dadku inay ka raalli noqdaan heli maayo daalika ayilmadkuuru kaa la sheegay oo min al awsaafi sifooyinka ah waxaa laynoo sheegay intaasoo sifo lix sifaa la sheegay fadlullaahi waa galladdii ilaahay iyo nicmayntii ilaahay weeyi yaa yu'tiihi xaalu ilaahay fadligaas siinayo man yashaau kuu doono inuu siiyo siinaayo wallaahu ilaahay waasicun waa ka u ballaadhan yahay fadligiisu kasiirulfadli waa ka fadliga ballaaran ee nicmaynta ballaadhan weeye caliimun waa ka cilmiga badan biman huwa ahluhu cidda fadligaa u ehelkaana isaga ayaa u cilmi badan wax walbana u cilmi badan siyaaqa markaa tii uun laga dareemayey buu markaa ku qayday laakiin si caamuu ilaahay u cilmi badan yahay taasina waa soo gudagelaysa saas aaweed bay culamada qaarkood yidhaahdeen fadligaa ilaahay siin maayo mid waxa weeye markaa mustaxiq u ah mooyaane mid kale wa nazla lama qaala ibnu salaam waxaa soo degay markuu cabdulaahi ibnu salaam uu yidhi cabdulaahi ibnu salaam laamkiisa lama shido waa mukhafaf yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow ina qowmana qowmkayagu haajaruuna waa naga haajireen oo waa naga dheeraadeen cabdulahi ibnu salaam wuxuu ahaa yahuudi ayuu ahaa dabeedna wuu islaamay culammadii yuhuuddu ka mid ahaan jiray reer banu israa'iilla waa ahaa dabeedna waa islaamo muslim ayuu noqday qisadiisa mar kale ayaynu sheegnay wuxuu yidhi baa layidhi yidhi inna qawmanaa qowmkayagii haajaruuna waa naga haajireen oo waa naga dheeraadeen waa qoladii yuhuuddaa baa naga haajirtay buu leeyi oo hmm, nagoysay maa nagooye markaasaa waxaa soo degtay innamaa waliyukum allahu wa rasuuluh innamaa waliyukum weligiin iyo gargaarihiin iyo ka idin jeceli wuxuu ahaaday oo qura allahu allah iyo wa rasuulu rasuulkiisa waaladiina aamanuu iyo kuwii rumeeyey alladiina kuwaasoo alladiinada waxaa laga sifaynaya alladiinada kale alladiina kuwaasoo yuqiimuuna asalaata salaada taagaya ama oogaya wa yu'tuuna bixinaya azakaata sakadana bixinaya mafcuulkii labadii mafcuul mid baa xadfan yani mustaxiqiintii bay siinayaan ciddii marka xaqa u lahayd ayay zakada siinayaan hmm, aata yu'tii waxa weye waa siinta wey laba mafcuul bayna qaadataan waxay salaadana taagayaan ama oogayaan zakadana bixinayaan wahum raakicuun walxaal hum iyagu raakicuuna ay khushuucsan yihiin oo ilaahay isu dullaynayaan ya ilaahay isu dullaynayaan oo khushuucda laga tilmaamayo tadallulka iyo khushuucda rukuucda laga tilmaamayo isdullaynta iyo khushuucda khaashicuuna mufasirku jalaaldiin asuyuuti weeyaan raximah ullah wuxuu ku fasiray raakicuuna khaashicuuna iyagoo ilaahay u khushuucsan way isu dullaynaya marka waxaa laga xaalaynayaa labada ficilba faacilkooda yuqiimuuna salaata waawu damiirka yuqiimuuna ku jira wa yu'tuuna iyo waawu damiirka ku jira laga xaalaynaya waxay salaadana taagayaan zakadana bixinayaan walxaal hum raakicuuna labada ficil baa faacilkooda laga wada xaalaynaya ya iyaga oo rukuucsan bimacnaa ilaahay isu dullaynayo u khushuucsan aw yusalluuna salaata tatawuc tafsiir labaad buu sheegay laakiin ka kalu hormariyey tafsiirka labaad waa maxay aw yusalluuna ama iyagoo tukanaya salaata tatawuc salaada sunnada a tukanaya marka taana waxay noqonaysaa in laga tilmaamaayo yani salaaddii waxay oogayaan oo taagayaan wa hum raakicuun walxaal hum iyagu raakicuuna ay rukuucsan yihiin bimacnaa ay niyaysan yihiin sunnahana inay tukadaan yacni markay faralka tukanayaan bay yacni markaa sunnihii inay la yimaadaan isla markaa ma suuragal aha ila yusalluuna salaata tatawuc buu yidhi ya marka waxa weeye yacni waxay noqonaysaa xaala manwiyaay noqonaysa xaala la niyeysan yahay bay noqonaysa waxay salaadda tukanayaan oo salaada oogayaan faralkii wa hum raakicuuna walxaal hum iyagu raakicuuna ay rukuucayaan sunnihiina bimacnaa ay niyaysan yihiin naawuuna yani lisalaati tatawuc salaadda sunnahana ay niyaysan yihiin sidaa waa loo fasira ee tafsiir kalaa jiro oo ah wayu'tuuna in la idhaha faacilkeeda laga xaalaynaya keliya wayu'tuuna yu'tuuna zakaata zakada waxay bixinayaan oo wax sadaqadaysanayaan wa hum raakicuuna walxaal hum iyagu raakicuuna ay rukuucsan yihiin oo salaad sunna a ah ay ku jiraan oo rukuuc ku sugan yihiin qisayna soo weriyaan loo nisbeeyo cali bnu abi aalib oo la yidhaahdo miskiin baa yimi isagoo cali bnu abi taalib salaad sunna a ah tukanaya ayaa miskiin yimi oo wax weydiistay dabeedna markaa kaatunkiisii ayuu u saaray oo isagoo rukuucda ku sugan buu deedna u dhiibi markaa dee cali bay ku soo degtay bay yidhaahdeen laakiin qisada caynkaa sheegaysaa ma sugna sanad sugan ma laha qolyaha shiicada markay dee sheegayaan leeyihiin aayad baa jirta cali mooye cid kale ayna ku camal falin ayay aayaddan soo qaateen dabeedna waxay yidhaahdeen aladiina aamanuuda la sheegaye la yidhi markaa iyaguna weligiinna weeye cali unbaaba looga jeedi cali unbaaba looga jeedi way cid rukuucda sadaqad ku samaysay ama zake ku bixisay yacni cali mooyaane cid kale lama hayo bu yidhahdeen halkaa waxaa ka soo baxaysaa wilaayada isagu inuu xaq leeyahay markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam u geeriyooday jagada markaa maamulka muslimiinta in lagu qabsado may ahayn innamaa weliyukum allahu warasuuluhu waladiina aamanuu alladiinada aamanuuda looga jeedaa waa cali bay yidhaahdeen bidaliili wayu'tuuna azakaata wahum raakicuun baa lagu khatima waxay zakada bixinayaan ama sadaqadda bixinayaan iyagoo rukuucsan ciddaas markaa sadaqadda bixisa iyadoo rukuucsanna dee cali uun weeye abuubakar ma aha cumarna ma aha cusmaanna maaha saasay u fasireen calaa kulli xaal laakiin qisadaasi ma sugna qisadaasi waa daciifatun jiddan oo sanadkeedu aad buu daciif u yahay mar labaadka aayaddu waa caamo aladiina aamanuu dee jamac bay tilmaamaysa calina waa mufrad waa shaksi keliya marka in la yidhahdo jamacaba caliun baaba looga jeedi waaladiina aamanuu ya sax ma noqonayso ta kale ahlucilmiga wax ka qaba marka rukuucda lagu jiro in sadaqaad la bixiya ama inay faral tahay ama inay sunno tahay cid qabtaa ma jirta baa layihi madhab madaahibta ka midoo saa qabaa ma jirto in rukuucda gudaheeda afdal ay tahay in lagula yimaadaa ya madhab madaahibta ka midoo sidaa qabaana ma jiro qisaduna marka horeba ma sugna aayaddana jamac baa ku sugan waaladiina aamanuu alladiina yuqiimuuna asalaata isla jamacii baa ku sugan wa yu'tuuna azakaata jamci baa ku sugan wa hum raakicuuna jamacii baa ku sugan intaasoo goorba jamacuun baa la soo celcelinaya shakhsi keliya wax looga jeeda ma aha aayadduna waa caam ahluliimaankoo dhan inay markaa dee ay markaa waxaweye ahluliimaanka awliye u yihiin ayaa aayaddu caddaynaysaa sida allah iyo rasuulkiisu weli ugu yahay ayaa marka ahluliimaankaoo dhanna yacni markaa u yihiin marka aayaddu waa caam wax daliilina qoryaha shiicada uguma jiro wax daliili uguma jiro qisaday sheegayaanna ma sugna waman yatawalla allaha warasuulahu wladiina aamanuu waman yatawalla allaha ku kastoo allah ka weli yeesha wa rasuulahu iyo rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam ka weli yeesha waladiina aamanuu iyo kuwii rumeeyey ka weli yeesha fa yuciinuhum wuu caawinayaa wayansuruhum waana u gargaarayaa wuxuu sii cadaynayaa siduu uga weli yeelanaayo ayuu sii cadaynaya fa inna xisba allaahi hum alghaalibuun xisbiga ilaahay hum alghaalibuuna kuwa haalib noqonaya weeye xisbiga ilaahayna waxaa loo jeedaa jamaca ahluliimaanka ayaa laga tilmaamaya waxay u haalib noqonayaan linasrihi iyaahum gargaarka allah u gargaarayo iyaga u heelinayo ayay ku haalib noqonayaan awqacahum mawqica fainahum bayaanan liannahu min xisbihi awqacahu wuxuu riday yani lafdigan xisb allaahi mawqaca fainahum bimacnaa mawdici damiirka ku asixayey ayaa isim daahira yacni markaa la dhigay oo la muujiyey mawdica markaa damiirka ku asaxaya oo hadalku ku sugnaanayo ku asaxayo ama uu ku suuro gelayo macnihiisu mafhuum waadixa ku noqonayo haddii markaa isim mudaahira la dhigana yacni faa'ida ku jirta dhigista la dhigaa waxbaa laynagu baraarujinaya oo maadaama la soo sheegay dee ahlul iimaanka in la yidhaahdo fa innahum yagu yacni rasuulka iyo mu'miniintuba hum alghaalibuun waa kuwa ghaalib noqonaya fa innahum hum alghaalibuun haddii la odhan lahaa waxay noqon lahayd macno waadixay noqon lahayd laakiin fa ina xisba allaahi hum alghaalibuun waxaa loo jeedaa iyagaa xisbullaahi ah in laynagu baraarujinayo xisbigii ilaah inay yihiin awqacahum mawqica fa inahum mawqicii damiirka waxaa isimka daahirka a ah loo dhigay oo xisballaahi awqacahu hudu waxay u noqonaysaa isimka daahirka oo xisballaahi ah mawqica fa inahum mawdicii damiirka waxaa loo dhigay bayaanan caddayn la caddaynaayo daraaddeed liannahu min xisbihi annahum ay ka yimid umre liannahum min xisbihi in xisbiga ilaahay ay ka mid yihiin xisbiga ilaahay maxaa loo jeeda ay atbaacihi cidda allah raacaysa ee ateecaysa inay ka mid yihiin inay ciddaa markaa ka mid yihiin laynoo tilmaamaan allah waxa uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow laa tattakhiduu ha ka yeelanina aladiina kuwii ittakhaduu diinakum diinkiinna ka yeeshay huswan ay mahzu'an bihi wax lagu dheeldheelo ka dhigtay mahzuwan bihi ama mahzu'an bihi huzi iyo huzwi waa isku macni hmm. marka huzwi iyo huzi iyo huzuwu iyo huzu'u yacni labadu marka waa isku macni wey marna waa mahmuuz marna marka mahmuuz ma aha mid walbana takfiif iyo yani marka taskiil baa ku bannaan xarakadu waa haqiila khaasatan damada hmm. reebitaankuna waa takfiif husuwan ay mahzuu'an biha wax lagu dheeldheelo ka dhigtay walaciban yacni marka wax lagu ciyaaro ka dhigtay kuwa diinkiina sidaa ka dhigtay ha ka yeelanina yacni marka awliyaaa ayaa inoo dambaysa min aladiina uutu lkitaaba min qablikum oo min aladiina kuwii ku bayaansan ama kuwii ku cad kuwii ah lilbayaani mintu lilbayaan weeye bayaan bay u sugnaatay waa bayaaniya minta bayaaniyada daabitkeedu waxa weeye ism mawsuul iyo sadrusirihiisa ayaa mowdiceeda haddii la dhigo macnuhu noqon karaa mid waadixoo la garnayo ya aladiina hum marka minta lagu bedelo macnuhu wuxuu noqonayaa waadix min aladiina aladiina hum aladiina kuwii ahaaday yani markaa kuwaas ahaaday min aladiina kuwii ahaaday uutul kitaaba kitaabka la siiyey waa yahuudiya nasaara min qablikum idinka hortiin kitaabka la siiyey waalkufaari iyo gaalo ahaaday almushrikiina waalkufaara iyo waalkufaari saynu hore usoo sheegnay ra'da in la hoos dhigo iyo in la kor kordhiga labadaba la akhriyo waa laba qira oo sabci ah waalkufaara iyo gaalada ha ka yeelanina alladiinada horay ku cadfantahy markay mansuub tahay laa tattakhidu aladiina ittakhaduu alladiinadaa hore bay ku cadfantahy waayo maxalu nas bay taallo mafcuul bay ahayd marka alladiina mafcuulkii koowaad bay ahayd waalkufaarana marka waa lagu cadfay waalkufaari marka la yidhaahdee la jaro waa qiraa'ada kale ee sabciga ahi waxay noqonaysaa in lagu cadfay alladiinada dambe alladiina uutuu lkitaaba min aladiina uutuu lkitaaba alladiinada minta lagu jaray bay ku cadfantay noqonaysaa markaan walkufaari iyo gaalo ahaaday biljari jar eh, xaalay ku sugan tahay wanasbi nasbe xaalay ku sugan tahay marka markay nasbada ku sugan tahay alladiinada hore ku cadfan tahay markay jarka ku sugan tahayna waxay ku cadfan tahay alladiinada dambe awliyaaa awliyaha ka dhiganina qaar aad jeceshiinu isu gargaartaanoo aad sokeeye ka dhigataan ha ka dhiganina wattaquu allaha allah ka baqa waxaa allah kaga baqdaan bitarki muwaalaatihim gaalada ka weliyeeladkeeda inaa iska daysaan inaad gaaladii markaa waxaa jeclaataan oo u gargaartaan oo yacni marka ayagii u xaqlisaan taas tegisaa ka tegaysaan way iska daynaysaan allah kaga baqa ha ka weliyeelanina in kuntum mu'miniin haddaad tihiin qaar mu'miniina saadiqiina fii iimaanikum iimaankiina ku run sheegaya haddaad tihiin waidaa naadaytum ila salaati ittahaduuha huswan walaciba allah wuxuu yidhi waidaa naadaytum ila asalaati markaad salaadda u dhawaaqdaan bimacnaa u addintaan ittakhaduuha waxay ka yeelanayaan salaaddii husuwan wax lagu dheeleelay ka dhiganayaan wa laciban iyo ciyaar bay ka dhigayaan wax lagu ciyaaro way ku dheelleelayaan dalika biannahum qawmun laa yacqiluun taasi waxay ku dhacday inay yihiin qowm duul ay yihiin duulkaasoo laa yacqiluun aan waxba fahmayn waxba weelaynayn qul waxaad tidhahdaa yaa ahla alkitaabi ahlu kitaabow hal tanqimuuna minnaa miyaa markaa nagu ceebaynaysaan ama miyaa nagu diidaysaan oo nagu inkiraysaan ama nagu karaahiyeysanaysaan mina annaga ilaa an aamannaa inaannu rumaynay mooyaane billaahi allahaanu rumaynay wamaa unzila ilaynaa yakiinna loo soo dejiyo waxyiga ah aannu rumaynay wamaa unzila iyo kii la soo dejiyey aanu rumaynay min qablu horay loo soo dejiyo nebiyadii hore lagu soo rogay dhammaan aan wada rumaynay iimaankaanma waxaan ahayn baa nagu karaahiyaysanaysaan oo nagu nacaysaan wa anna agsarakum iyo in badankiinnu faasiquuna qaar daacada ilaahay ka baxay inay yihiin mataa waxaan ahayn baa nagu nacaysaan oo la yidhaahdo waxa weeye iyo wa tasriixanaa iyo caddayntaannu caddaynayno bianna agsarakum faasiquun in badankiinu gaalo yihiin aanu caddaynayno ma waxaan ahayn baa nugu diidaysaanoo nugu nacaysaan ama la yidhaahdo mukhaalafada markaysagaa dee aynu iskhilaafsannaho idinkuna iimaankii aad diiddeen annaguna iimaanka aanu qaadannay oo iimaan diidkoodii laga cabbiray faasiqiin inay yihiin mataa waxaan ahayn baa iyadana nagu nacaysan iimaanka iyo mukhaalafada aynu isku khilaafsannahay qabuulka iimaanka iyo diidmada iimaanka la diidaayo idinku aad diideen annaguna iimaankii aanu aqballay oo laga cabiray fisqiga ay faasiqiin yihiin oo fisqigaasina ka dhalanaayo iimaankii inay diideen aqbali waayeen qul waxaad tidhaahdaa hal unabbi'ukum bisharin min dalika mahuubatan cinda allah hal unabbi'ukum maydinka warramaa bisharin min daalika madkuurka la soo sheegay wax ka shar badan yaa bisharin min dalika ay min ahli dalik cidda arrinkaa u ehelkaa wax ka shar badan ma idinka warrama masuubatan xagga abaalmarinta cind allaahi allah agtiisa laga abaalmarinaayo man lacanahu allaah ka ka sharka badani man lacanahu allaahu waa kuwa allah nacdalay waqadiba calayhi allahna u cadhooday wa jacala minhum alqiradata waalkhanaasiira wa jacala uu ka yeelay minhum qayb yaga ka mida uu ka yeelay alqiradata daayeera uu ka yeelay waalkhanaasiira iyo doofaara uu ka yeelay wa cabada ataaguut ay waman cabada aaquut iyo cidda taaguut caabuday man baad qadari halkan dambe waxay noqonaysaa dee cabada iyadu waxay ku cadfan tahay yacni ficiladan silatulmawsuulkaa bay ku cadfantahay lacanahu allah waqadiba calayhi wa jacala minhum wa cabada taaguut waman cabada taaguut ila waxay ka dhigan tahay waman qadiba allahu calayhi waman jacala minhum alqiraa'ata walkhanaaziir waman cabada taaquut qiraa'adani waxa weye waxay noqonaysaa inay markaa ficil tahay oo yacni afcaashan silatulmawsuulka ah ay ku cadfan tahay waman cabada taaquut cidda aaquutka caabuday ayaa markaa shar badan ulaa'ika sharun makaana ulaa'ika kuwaa lasoo sheegay sifaatkaa lasoo sheegay lihi sharun iyagaa shar badan makaanan xagga boos ahaan iyo makaan ahaan iyo meel ahaan iyagaa shar badan wa adallu iyagaa lunsan ama lunsanaan badan can sawaa'i sabiil waddada xaqaa bartankeeda iyaga ayaa ka lunsan ama markaa ka lunsanaan badan waidaa jaa'uukum qaaluu aamannaa waidaa jaa'uukum markay idiin yimaadaan qaaluu waxay odhanayaan aamannaa waa rumaynay odhanayaan waxay sidaa odhanayaan waqad dakhaluu bilkufri wahum qad kharajuu bih waqad dakhaluu walxaal qad dakhaluu ay galeen bilkufri gaalnimada ay galeen gaalnimo ay la galeen bimacnaa gaalnimadii ay galeen bay markaas sidaa odhanayaan wa hum qad kharajuu bihi waxay markaa kufriga galeen walxaal hum iyagu qad kharajuu bihi kufriga iyagoo ku dheehanna inay xaal ay baxeen ayay markaas sidaa odhanayaan wallahu allah aclamu waa u cilmi badan yahay bimaa kaanuu yaktumuun waxay ahaayeen qaar qariya waa u aqoon badan yahay allah wa taraa kaiira minhum yusaaricuuna fi lifm wa taraa waxaad ku ogaanaysaa kaiiran minhum in badan oo iyaga ka midii yusaaricuuna inay u dheeraynayaan fil ismi dembiga inay u dheeraynayaan oo u horanayaan ayaad ku aqoonsanaysaa ku ogaanaysaa haddaad ru'yada u fasirto inay tahay cilmiya waxay noqonaysaa mafcuulkii labaad laba mafcuul bay qaadanaysaa mafcuulkii koowaad waa kasiiran mafcuulkii labaadna waa jumlada yusaaricuuna haddaad basariye u fasirto araggii inay tahay ru'yada basariyadii hal mafcuul bay qaadataa mafcuulkii way haysataa waa kasiiran yusaaricuuna markaa waa la xaalayn taa macnaheed waxay noqonaysa wa taraa kaiiran minhum waxaad arkaysaa in badan oo iyaga ka midii yusaaricuuna xaal ay dheeraynayaan baad arkaysaa u horanayaan fil ismi dembiga oo kasiiran waa nakire yacni see loo xaalaynayaa jumlada ka dambaysa waxaa la odhanayaa takhsiis bay qaadato minhum baa lagu sifeeyey nakiraduna hadday taksiis qaadato sifada kale kasii dambaysa waana la xaalayn karaa sifana waa laga dhigi karaa hadday yacni aqbali karto sifanimada yusaaricuuna fi lismi waxaad ku ogaanaysaa in badanoo iyaga ka midii yusaaricuuna inay dheeraynayaan oo horranayaan fil ismi dembiga ay u horranayaan iyo walcudwaan xadgudubka wa aklihim suxta iyo cunitaankooda ay cunayaan xaaraanta ay cunayaan inay u dheeraynayaan baad ku ogaanaysaa ku aqoonsanaysa wa aklihim waa masdar loo idaafeeyey faacilkiisii waa akligu iyagu ka dhacaya cunitaanku iyagay ka dhacaysa asuxtana waxay noqonaysaa mafcuulkeedii bay noqonaysaa yacmalu camala ficlihi sabcatun waxaa camal falaa camalkii ficligiisa toddoba camal fala masderku waa ka mid laakiin shuruudo badan buu ku camalfalaa sideed shardu ku camalfalaa wa aklihim usuxta iyo cunistooda ay cunayaan bay u dheeraynayaan asuxta xaaraanta ay cunayaan suxtiga asal ahaan waxaa la yidhahaa halaaggaa la yidhaahdaa xaaraanta hadda maxaa suxti loogu magacaabay waxaa suxti loogu magacaabay dee waa sababun lilhalaak halaag bay sababtaa iyo cadaab labisa maa kaanuu yacmaluun labisa maa kaanuu waxa xumaaday kay ahaayeen yacmaluuna qaar sameeya ayaa xumaaday ka dhaleecaynta lagu gaar yeelay camalkooda kaasa weeye allah wuxuu inoo sheegayaa gaaladu inay ku dheeleelayaan salaadda loo addimaayo oo ay dheeldheel ka dhiganayaan waidaa naadaytum ila asalaati ittakhaduuha huswan walaciba marka waxay ka mid tahay dee kufriyaadkooda iyo gaalnimadooda ay kororsanayaan bay ka mid tahay kufri masiid bay noqonaysa iyagoo awalba gaalo ahaabay haddana shi gaalnimo kale ay la imanayaan waxay yidhahdaan culammadu alkufru yaziid gaalnimadu waa siyaada yacni marka ilaahay yidhi wasdaadu kufran gaalnimay kororsadeen kufrigu inuu ziyaada laynoo tilmaamaya marka cid gaalo ah hadday gaalnimo la yimaadaan cusub waxaa la odhanaya way gaaloobeen bimacnaa gaalnimadii horey gaalnimo kale ku darsadeen lianna alkufra yatajadad kufrigu waa cusboonaanaya waa ziyaadaya waa kordhayaa inama annasii'u ziyaadatun fi lkufri nasiigu yacni bil xurmo lahayd in xurmadii laga qaado oo bil kale oo xalaal ahayd xurmadii lagu wareejiyo waxay noqonaysaa maxay taxriimu maa axalla allah wa taxliilu maa xarama allah bil xurmo lahayd baa xurmadii laga qaadaya bil aan xurmo lahayn ayaa xurmadii lagu wareejinaya marka wuxuu ilaahay xalaaleeyena waa la xaaraantinimaynaya wuxuu rabbi xaaraantinimeeyena waa la xalaalaynaya nasiib baa la yidhahdaa inama annasii'u ziyaadatun fi lkufri nasiigu waa kororsimo gaalnimadii la kororsaday yudallu bihi aladiina kafaruu yuxilluunahu caaman wa yuxarimuunahu caaman marka dheeldheelka ay ku dheeldheelayaan salaadda ama adaanka salaadda loo addimaayo ay ku dheeldheelayaan waa kufri ay kororsanayaan dalika biannahum qowmun laa yacqiluun markaasuu ilaahay wuxuu yidhi waxaad ku tidhaahdaa qul yaa ahla alkitaabi hal tanqimuuna mina ila an aamanna billah miyaad nagu ceebaynaysaan oo nagu garaayeysanaysaan oo nagu dhaliilaysaan mooyaane iimaankaanu allah rumaynay iyo fisqigaa ku sugantiin aan idinku khilaafnay ma waxaan intaa ahayn baa nagu ceebaynaysaan waxaasi ceeb ma leh taasi mid ceeb leh ma aha tanoo kale waxaa la yidhaahdaa yacni taakiidu lmadxi bima yashbahu dama ammaantii baa waxaa lagu adkaynayaa wax dhaleecayn shabbahaya ammaantii baa la adkaynaya markaasaa waxaa la leeyahay wax dhaliila ama ceeba ama nagu karaahiyaysataan ama nagu dhaliishaan oo noo haysaan ma jirto aan ahayn iimaanka allah aanu rumaynay iyo waxyiga allah soo dejiyay inaan rumaynay iyo fisqigaa ku sugantii inaan idinku khilaafnay ila faasiqiin baa tihiin dee taasina ceeb ma aha ya carabi ahaan waxay soo qaataan markay masaladaasoo kale sheegayaan walaa cayba fiihim hayra ana suyuufahum bihina fuluulu min qiraaci alkataa'ibi ninbaa qolo ammaanayay markaasuu ammaantoodii aad dee markaysaa aad iyo aad u ammaanaya markaasuu yihi walaa cayba fiihim hayra ana wax ceeba nimankaasi ma lehe buuri laga tegi waayo allale waxaa u ceeba seefahoodu qarka inay ka yara jajaban yihiin siday cadowga ula dhacayeen ee ugu garaacayeen ya siday ula dhacayeen ee ugu garaacayeen baa seefuhu qarka ka yara jajabeen intaa waxaan ahaynoo ceeba oo ay leeyihiin ma jirta buu kuleeyihi dee cadowgooda inay si fiican isaga celiyaan oo seefta markaysa markaa dee xoog ula dhacaan oo dabeed markaysagaa seefahoodii markaysa markaa ay dee seef lagu dagaalamay ila wax waa yeelanaysaa lafaha qaarkood baa adage ya taasi ceeb miyay tahy yani taasi ceeb maaha waa ta'kiidu lmadxi bima yashbahu damma la marka wax ceeb ay ku ceebeeyaan ama ku inkiraan ama ku dhaliilaan ahluiimaankii uma hayaan mooyaane iimaanka allah la rumaynaayo dee iimaanka allah la rumeeyaana marka ma aha waxa wax lagu dhaliilo ama lagu ceebeeyo ama lagu naco inkaar iyo ceebayn ma mudna iyo inay fisqigooda ku khilaafsan yihiin oo iyagu yihiin ahlu taaca yihiin iyaguna fisqigii dhex fadhiyaan ya taana saas weeye waxaa kaloo la yidhaahdaa nimanka yuhuuddu waxay yidhaahdeen yacni ahludiin ka shar badan yacni diinkeenna muxamadow maanu arag bay yidhahdeen hadal noocaasay yidhahdeen baa jawaab ahaan baa hadalkan deedna loo yidhi qul hal unabiukum bisharin min dalika masuubatan cinda allah man lacanahu allah waqadiba calayhi wajacala minhum alqirada walkhanaasira wacabad ataaquut waxaad ku tidhahdaa ma idinka warramaa cid markaa ka shar badan yani min ahli dalik yacni diinkan cidda u ehelkaa ya cid ka shar badan ma idinka warramaa cidda ka sharka badani waa cidduu ilaahay nacdalay allahna u cadhooday qayb yaga ka midana daayeer iyo doofaarre ka dhigay dee kuwaasina yuhuudday ahaayeen ya hadda maaragta lucina aladiina kafaruu min bani israaiil cala lisaani daawuuda wa ciise bni maryam yacni marka laynoo sheegaayo lacnada nasan baaba aayada laynoogu sheegay ya yacni marka kuwa la nacdalaya marka waa yaga waqadiba calayhi hayri almaqduubi calayhim wala adaalliin xadiiska nebigu wuxuu caddaynayaa alyahuudu maqduubun calayhim wanasaara daalluun yuhuuddaa loo cadhooday waqadiba allahu calayhim wa jacala minhum alqiradata walkhanaasiira qayb yaga ka midana uu ka yeelay daayar iyo doofaara ka dhigay suuratulacraaf baynu ugu tegi doonaa iyadoo markaa laynoo sheegaayo in daayare laga dhigay markaa nasan looma sheegin doofaarada laakiin daayarada nasan ayaa loo sheegay marka doofaaradu ma yagaa laga dhigay mise qolyo kala laga dhigay culamadu waa isweydiiyaan waxaa laga soo wariyaa aasaarta qaarkood salafka laga soo naqlinaayo cabdullaahi ibnu cabaas iyo taabiciinta qaarba inay yidhaahdeen nimankii asxaabu sabti kuwii dhallinyarada ahaana daayeeraa laga dhigay kuwii odayaasha ahaana doofaaraa laga dhigay marka iyagaa laba qaybood loo qaybiyo kuwoodii waaweynaaye odayaasha ahaa waxaa laga dhigay doofaaro kuwii ee dhalinta yaraana waxaa laga dhigay daayara laga dhigay daayaro ayaa laga dhigay laakiin aayadda waxaa laynoogu sheegay uun yacni markaa daayarada qulnaa lahum kunuu qiradatan khaasi'iin yani noqda markaa daayaro dullaysan noqda yacni saasaa lagu yidhi marka hadda daayarada iyo doofaarada hadda jiraa ma aha kuwii yuhuudda loo bedelay ya qole yuhuudda ka mida kuwii laga dhigay ee loo dooriyey inay kuwii farac ka yihiin maaha kuwii kamay dhalan daayaeradiiyo doofaaradu waxay ahaayeen jinsi markii horeba jira bay ahaayeen ajnaasta makhluuqaadka uu ilaahay abuuray ka mid ahaayeen laakiin iyaga markii daayariyo doofaarra laga dhigay sida xadiiska saxiixu sheegaayo yacni wakhti yar dabadeed baa dadkunbaa cibraa inay ku cibro qaataan la doonayay wakhti yar dabadeed baa way wada le'deenoo way dhinteen ya oo nabigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam qolo ilaahay dooriyey oo wax kale ka dhigay ma jirto oo dabeedno markaa taran iyo tafiir uu yeelay in allaha lam yamsax qawman yacni ilaahay weligii qolo ma doorin fayajcala lahum naslan wa duriya oo dabeedno tafiir uu yeelo ma dhicin aw kama qaal wa ina alqiraadata walkhanaasiira kaanuu qabla dalik daayarada iyo doofaaraduna horay u jiri jireen intaan kuwan loo doorin oo laga dhigin ayay hore u jiri jireen xadiiska noocan ma waxaa laga fahmayaa dee marka waxa weeye iyaga laftooda qaar doofaare laga dhigay inay ku jireen wa cabada taaquut waxaa laga tilmaamayaa iyo cidda taaquutka caabudda cidda taaquutka caabudaana waa iyaguna waa kuwa sharka badan wey marka waxay noqonaysaa silatulmawsuulku inay markaa afar tahay bay noqonaysaa lacanahu allah waa ta koowaad waqadiba calayhi waa ta labaad wa jacala minhum alqiradata walkhanaasiir waa ta saddexaad wa cabada taaguut iyaduna waa taa afraad marka qiraa'o kale laakiin la akhriyey tafsiirkaa inoo sheegi doonee wa cabuda ataaguuti yacni markaa ba'da in la godo yacni ta'dana la hoos dhigo qiraa'adaana isaga inoo sheegi doono oo markaa isaga allah waxau yidhi waida naadaytum ila asalaati ittakhaduuhaa huzwa waladiina wuxuu qadaray aladiina oo wuxuu doonayaa inuu ku xidho aladiinadii hore ku xidho laa tatakhidu aladiina ittakhaduu diinakum huzwan walaciban min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum walkufaara wliyaa wladiina iyo kuwii awliyaha ka dhiganina idaa naadaytum ila asalaati itakhaduuha huzwa waaladiina iyo kuwii ha ka dhiganina awliyo idaa naadaytum ila asalaati haddaad salaada u dhawaaqdaan oo u adintaan marka wejiga uu mufasirku maray oo aladiina in la qadaro xagga hore lagu xidho waa weji jira weji labaadna waa wejiga aynu laqbada ku marnay oo wejiga istinaafka ah jumlo cusub in laga dhigo mufasiriinta qaarkoodna waxay mareen yani marka istinaafka ayay mareen in jumlo cusub markaysa waxa loo laqbeeyo waida naadaytum ila salaati ittakhaduuha huzwan waladiina iyo kuwii awliyaha ka dhiganina idaa naadaytum ila asalaati ama waida naadaytum istinaaf aad tidhaahdo waagu waa wow listinaaf marna waa wow lcatfi waidaa naadaytum ila asalaati markaad salaada ugu dhawaaqdaan oo dadka ugu yeedhaan dacawtum ila asalaati biladaani addimaadda addimaysaan ugu yeedhaan aadaan odhan maysid aadaan waa jamcu udun lakiin waa aanwaa adaanun min allaahi wa rasuli sama akhdiin se waa aadaanun baad akhridaan marka waa adaanun weeye ta'diinna waa la yidhahdaa adaanna waa la yidhahdaa laakiin aadaan haddaad tidhaahdo aadaan waxay noqonaysaa yani waxa weeye jamcu udun bay noqonaysaa dhegta ayaa lagu jamciyaa aadaan lagu jamciyaa aadaan lagu jamciyaa la yidhahdana waa imaalo yar baa lagu sameeyo imaaladu waxba bedeli mayso bil adaani addimaadda la addimaayo a ugu yeedhaan salaadda dadka ugu yeedhaan itakhaduuha waxay ka yeelanayaan ay isalaata salaadda waxay ka yeelanayaan husuwan wax lagu dheeleelay ka dhiganayaan wa iyo wax lagu ciyaaro say uga yeelanayaan bi an yastahzi'uu biha inay ku dheleelaan wa yatadaaxakuu dabeedna ay ku qoslaan dalika ay itikhaadu yeelashada laga yeelanayo yacni marka addimaadda salaadda loo addimayo wax lagu dheelelo laga yeelanayaa biannahum waxay ku dhacday bisababi annahum sababta in iyagu qawmun laa yacqiluun dad aan waxba caqliyeyn waxba fahmayn ay yihiin wa waxaa soo degay lama qaala alyahuudu markay yahuuddu yidhaahdeen lilnabiyi sala allahu aleyh wasalam nebiga ay ku yidhaahdeen biman tu'minu min arusul yaad rumaynaysaa oo rasuullada ka mida biman tuminu mantii istifaamiyada ahayd ayaa markaa la geliyey yani markaa bada la geliyey biman tuminu biman tuminu bihi bay ka dhigan tahay yaad rumaynaysaa oo min arusuli rasuulla ah rasuullada ayaad ka rumaynaysaa faqaala wuxuu yidhi billaahi wamaa unzila ilayna waxaan rumaynayaa yacni allah baan rumaynayaa iyo waxyigiina lagu soo dejiyey iyo waxyigii nebiyada hore lagu soo dejiyeyba dhammaan wada rumaynaya alaayata yani sida aayadda ku sugan iqra' ilaayata falama dakara ciisa markuu ciise sheegay qaaluu waxay yidhaahdeen yuhuuddu laa nalamu diinan sharan min diinikum laa naclamu ma ogin bay yidhaahdeen diinan diin ma ogin sharan min diinikum ka shar badan diinkiinna oo ciisa bnu maryam yuhuuddu uma qabaan inuu rasuul ilaahay ahaa uma qabaan ciise waa ka gaaloobeenoo waa beeniyeen waana la colloobeen falallow buu ahaa bay yidhahdeen saaxir ah nasabkiisana waa caayeen waxaana yidhahdeen garac buu ahaa waxaasay ku hadleen waxaana isku dayeen dilkiis dilkiisana way isku dayeen markaa dee way necbaayeen ciise waxay laa naclamu diinan sharan min diinikum bay yidhahdeen qul waxaad tidhahdaa yaa ahla alkitaabi ahlu kitaabow hal tanqimuuna mina miyaa nagu ceebaynaysaan annaga ama hal tanqimuuna mina miyaa nagu diidaysaan oo nagu inkiraysaan taciibuuna takrahuuna tunkiruuna intabaa lagu fasiraa hal tanqimuuna mina ay hal tunkiruuna mina miyaa nagu qoonsanaysaan oo nagu diidaysaan ilaa an aamanaa inaanu rumaynay mooyaane yacni wax kale nagu diidi maysaan waa istifhaam bimacna nafyi siiqadu waa su'aal laakiin macnuhu nafyi u dhacay wax kale naguma karaahiyaysanaysaan naguma diidaysaan ilaa an aamanna inaanu rumaynay mooyaane billaahi allah aanu rumaynay wamaa unzila ilaynaa ay yaqiinna lagu soo dejiyey annaga intii ka ahaatayna lagu soo rogo waxyi ah inaannu rumaynay wamaa unzila yaqiin la soo dejiyey ila alambiyaai nebiyada intii ka ahaatay lagu soo dejiyey min qablu horay loogu soo dejiyey inaanu wada rumaynay ma waxaan ahayn baa nagu diidaysaan wax kale nagu diidi maysaan wa anna aksarakum iyo in badankiinnu faasiquuna faasiqiin aad tihiin oo taacada ilaahay ka baxdeen ma waxaan ahayn baa nugu diidaysa culamada qaar waxay dhahan wa tasriixana ila ta hore waxay ka dhigan tahay ilaa an aamanaa ay ilaa iimaanana waa istisnaa mufaraq marka tunkiruuna dee mafcuul bay u baahantay soo maa marka waxay noqonaysaa istisnaa mufaraq ay ilaa yaga waxaan ahayn miyaa nugu nugu inkiraysaa wa anna aksarakum iyo wa tasriixanaa bianna aksarakum faasiquun iyo caddayntaanu caddaynayno inaa badankiinnu faasiqiintihiinoo taacadii ilaahay ka baxdeen taana aanu caddaynayno ma waxaan ahayn baa lagu inkiraysaa culamada qaar saasay u fasireen sida uu mufasirku u fasirayaana waxay tahay iyo khilaafka aanu fisqigiina idinku khilaafsannahay oo bimacnaa annagu aanu daaco ku sugan sugannaho iimaankii aqballay idinkuna iimaankii diideen mukhaalafadaasi inoo dhaxayso idinku fisqiga aad doorateen laakiin annagu aanu iimaanka dooranay marka qabuulka aanu iimaanka aqbalnay ee aanu doorannay iyo taacada idinkuna aa kufriga iyo fisqiga doorateen waxaan ahayn markaa nugu diidi maysaan ana akarakum faasiquun cafun ala an aamanna wa akarakum faasiquun waxay ku cadfan tahay ay macuufun waa mid lagu cadfay cala an aamanna an aamanna baa lagu cadfay oo see loogu cadfay dee anta iyo ficilka ka dambeeya master laga dhalaalinayo iimaanana iimaankayaga ilaa iimaanana ay ka dhiganta ila waa istisnaa mufaraa istisnaaga mufaraqa ah mar haddii aan hadalka hore taam ahayn dhammaystirnayn waxa uu baahan yahay baa bacdal istisnaa'i la dhigaa ya ayaa la dhigaa almacnaa maa tunkiruuna ilaa iimaanana ma diidaysaan ilaa iimaanana iimaanka yaga mooyaane wax kala diidi maysaan oo qoonsan maysaan wa mukhaalafatakum ay wa mukhaalafatana iyaakum iyo khilaafkayaga aanu idin khilaafayno idinka aanu idinku khilaafayno fii cadami qabuulihi iimaankii inaa aqbali weydeen aan idinku khilaafayno annagu aanu aqballay idinkuna aad diiddeen almucabbari canhu cadamulqabuulkaasoo laga cabbiray lagu cabbiray ama lagu sheegay canhu ay can ilcadami cadamkaa lagu cabiro lagu sheegay bilfisqi laazimi fisqiga kalaasimka laa ka laazimaya canhu ay can ilcadami cadamka ka laazimaya canhu labada mawdicba waxay u noqonaysaa damiirku u noqonayaa cadamku u noqonaya cadam lqabuulku u noqonaya mukhaalafadana waa masdaru mudaafun limafcuulihi waa masder loo idaafeeyey mafcuulkiisii loo idaafeeyey marka waxay ka dhigan tahay wa mukhaalafatanaa iyaakum iyo khilaafka aanu idin khilaafayno idinka maxay idinku khilaafayno fii cadami qabuulihi iimaankii inay aqbali weydeen annaguna aanu aqballay haddii loo fasiro masalan la yidhaahdo wa anna aksarakum faasiqiina faasiqiin tihiin baa annaga noogu qoonsanaysaan dee mu'miniinta iimaanku sifadoodii waa ka mid way ku sifaysan yihiin laakiin fisqiga gaaladu ay faasiqiin yihiin sifaadka mu'miniinta kama mid ahaa sidaas aawadeed marka la yidhi hal tanqimuuna minna minna lagama soo reebin diin ila minna waxa awsaaftooda laga soo reebaya istisnaa meesha yaalla ya fisqiguna iyagu ka dhacaye muminiinta kama dhicin muminiinta kama dhicin sidaas aawadeed macnuhu muxuu dhacayaa macnuhu wuxuu dhacayaa in laga tilmaamaayo yacnii fisqigii baanu idinku khilaafnayoo annagu iimaankii baanu dooranno aqbalay oo ahlu taaca iyo ahluliimaan baanu nahay idinkuna ahlu kufri iyo ahlu fisqi baa tihiin marka maadaama taasi ay jirto aanu fisqigii idinku khilaafnay ya iimaankiina idinku khilaafno oo iimaankiina qaadannay fisqigiina idinku khilaafno taacada annagu la nimi idinkuna markaa gaalnimo iyo fisqi a ku sugan tihiin taas weeye waxaa nagu ceebaynaysaan gaalnimada iyo xumaanta mid walba in lagala mid noqdo ayay doonayaan halkan laqbada tafsiirka jalaalaynka wuxuu yidhi cafun calaa an aamanna wa ana akarakum faasiquun waxay ku cadfantoo lagu cadfay cadfun bimacnaa mactuufun waa facli oo mafcuul looga jeedo waa mid lagu cadfay calaa an aamanna baa lagu cadfay almacna macnuhu wuxuu u dhacayaa maa tunkiruuna ilaa iimaanana ma inkiraysaan oo ma diidaysaan iimaankayaga mooyaane wax kale shayga labaad waa maxay wa mukhaalafatakum iyo khilaafkaanu idin khilaafnay marka masdaru mudaafun lifaacilihi maahe wa masdaru mudaafun limafcuulihi waa masdar loo idaafeeyey mafcuulkiisii loo idaafeeyey iyo khilaafka aanu idinka idin khilaafnay maxaanu idinku khilaafnay fii cadami qabuulihi iimaanka aqbalid la'aantiisaan idinku khilaafnay oo idinkii waa aqbali weydeen annaguna waa aqballay saasaan idin khilaafnay almucabari canhu cadamulqabuulkaa idinka idinka dhaco almucabari canhu laga cabiray canhu ay canilcadami cadamkaa laga cabiray bilfisqi lagu cabiray iimaankii inay aqbali waayeen xaggee lagu tilmaamay waxaa lagu tilmaamay fisqi marka la sheegay baa laga gartay inay iimaankii aqbali waayeen fisqigaasoo an laazima canhu iimaanka in la aqbali waayo ka laazimays cadamulqabuulku ka laazimaya fisqiguna ya cadamulqabuulka iimaanka la aqbali waayo ayuu ka laazimaya yani marka taas eh, waxaa nugu inkiraysa marka iimaanka aanu iimaan la nimi iyo khilaafka cadamulqabuulka iimaanka aqbali weydeen aanu idinku khilaafno annagu iimaankii aqbalay inay iimaankii aqbali waayeenna xagge lagu sheegay waxaa lagu cabiray fisqiga waayo fisqigu cadamulqabuulka iimaanka la aqbali waayuu ka dhalanaya marka intaan ugu inkiraysan waa intaas walaysa haada mima yunkar walxaal laysa haada mima yunkar iyada oo taasina wax la inkiro ama la qoonsado ama la ceebeeyo aynay ahayn wakhtigaa dhacay halkaa ku joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atuub ilayk